بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaan ku soo jiray axkaamtii wakaalada waxaan soo sheegnay wakaaladu inay leedahay afar xugum xukunkii koowaad horaan u soo sheegnay oo ah in tasarufaadka wakiilka ay waafaqsanaato lafdigii ka soo fulay ninkan muwakilka ah kaas wuxuu ahaa xukunkii koowaad halkanna waxaan ku sheegi doonaa axkaamtii kale ee laabnayd saddexdii xukumi kale wuxuu yidhi wayadu lwakiili wakiilka gacantiisu yadu amaanatin ammaano gacanteed weeye wain kaana wakiilku haba ahaado bijuclin mushqaayad mid wakiil ku ah fain tacadaa haddaba haddii uu xadgudbo wakiilkii damina waa magdhabayaa walaa yancazilu mase casilmaya fi lasaxi muctamed haddaan qabanno kani waa xukumkii labaad ee axkaamtii wakaalada ka mid ahaa waxaa weeye alamaana alamaana macnaheedu waxaa weeye gacanta wakiilku inay tahay gacan amaan waa amiin ninkan wakiilka ah marka lagu yihi waa amiin macnaheedu waxaa weeye gacantiisu gacan damaan ma aha tacadi iyo tafriid inuu sameeye mooyaane xadgudub ama gaabin inuu sameeye mooyaane ma damaana qaaday wixii ku yimaada shaygaa loo dhiibay ee loo wakiisha waayah xataa haddii uu wakiilkani uu qaadanayo mushqaayad ilan wakaaladdu waxay noqon kartaa wakaala majaaniya wakaalad bilaash ah waxaa kaloo noqon kartaa wakaala biujra wakaalad qofkii la wakiishay uu qaadanaya maxay wushqaayada uu qaadanaya wakaala bay u jiraa way bannaanta laftirkeedu haddaba qofka wakiilka gacantiisa waa gacan ammaano maxaa yeelay wuxuu naa'ib ka yahay qofkii soo dirsaday marka gacantiisu gacantiisa ayay la mid tahay midda kale caqdiga wakaaladu waa caqdi ixsaan weeyaan ixsaan buu ku dhisan yahay kaalmo qofkan muwakilkaa la caawinayo haddii la dhihi lahaa damaan ayaa ka ratimaya de taasi waxay ka hor imaan lahayd caqdigan isla markaana waxay keeni lahayd qofba inuusan qof kale wakiilu noqonin isagoo ka cararaya in hadhow damaan la saaro haddaba wax ma damaana qaadaya ilaa inuu tacadi sameeye mooyaane xadgudub inuu shaygii loo dirsaday uu ku sameeye moyane haduu xadgudbo oo maalan alaabtii loo dhiibay ayuu ku ciyaaray ama dhar baa la iibi dharkiibuu xidhay neef baa layidhi iibi neefkiibuu fuulay markaa telef baa ka yimid wuu damaano qaadaya ilan asagaa xadgudbay markaas sidoo kale alaabtii hadduu meel cidla iska dhigo oo alaabtii ay lunto amaba la xado dee markaana wuu damaano qaadaya uu ka gaabeeyey tafriif buu ku laakiin xaaladdan uu tacaddiga sameeyey macasilmaya oo wakaaladdiima ka baxaya maya kama baxayo sidii buu wakiil ahaanaya maxaa yeele mar haddii caqdiga wakaalada u dhaco qofka waxaa loo idmay inuu tasarufo ammaanadana waa xugun ka ratimaya haddii ammaanadii meesha ay ka baxday wakaaladii sideedii bay ahaanaysaa oo ma kor noqonayso wuxuu wy yadu wakiili ninkan wakiilka gacantiisu waxaa weeyaan yadu ammaanatin ammaano gacanteed weeye wain kaana wakiilkani haba ahaado bijuclin mid mushqaayad ku shaqaynaya oo wakiil ku ah fain tacaddaa haddaba hadduu xadgudbo wakiilkii damina waa damaano qaadaya wixii uu wakiilka ka ahaa walaa yancazilu mase casilmayo marka ayada ah filasaxi muctamad haddaan qabanno wa axkaamu lcaqdi caqdiga axkaamtiisu tatacallaqu waxay ku tacalluqdaa bilwakiili ninkan wakiilka ah duuna almuwakili kii soo dirsadayse kuma tacalluqdo fa yuctabaru haddaba loo eegayaa fi ru'yati aragtidii shaygii lasoo iibsanayey aragtidiisa mabiic ahaa walusuumu lcaqdi caqdiga laasibitaankiisii bimufaaraqati اlmajlisi majliska faaruqitaankiisi uu ku laazimayey wataqaabudi iyo kala guddoomid fi lmajlisi goobtii beycuu ka dhacay lagu kala guddoomo shaygii xaytu yushtaradu meeshii la shardinaya ama halkii la shardinayey kala guddoonka lagu shardinaya alwakiilu intaasoo dhan wakiilka ayaa loo eegayaa duuna almuwakili soo dirsadayse looma eegayo waayahay xukunkii saddexaad weeye xukunka saddexaad waa maxa waxa weeyaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa wakaaladda ama xilka ka dhalanaya wakaaladda alcuhda waxay fuqaadu dhahaan taa macnaheedu waxaa weeye axkaamta cuquudda uu gelaya ninka wakiilka ah ama wuxuu iibinaya ha ahaato ama alaabuu soo iibsanaya ha ahaato dhammaan waxaa loo eegayaa qofka wakiilka loo egaya muwakilka looma eegayo axkaamta cuquuddan uu ninka samaynayo wakiilka wakiilkii ku tacalluqda ee muwakilkiisi kuma tacalluqdo waaya tusaale ahaan haddii uu alaab soo iibsanayo alaabtii waxaa loo bahay in la arko sooma ah aragtidii waxaa loo eegaya ninka wakiilka ah wakiilku inuu arko ee muwakilka looma eegayo ninka wakiilka ah ayay caqdigii la baashiraya sooma ah haddaba waa inuu alaabtii soo arko haddii uu alaab soo iibsado ama alaab uu iibiyo wakiil fi lbeyc buu aha ama wakiil fi shira buu ahaa caqdigii wuxuu ku laasimayaa sooma aha inuu majliskii faaruqo markuu majliskii faaruqo ayuu go khiyaaru majliskii taanama waxaa loo ogaya wakiilka mise muwakilka waxaa loo ogaya wakiilka wakiilka haduu majliskii faaruqo caqdigii wuu laazimay xataa haddii muwakilkii uu meesha sii joogo muwakilkii wuu la joogayba laakiin wakiilkii beeca sameeyey ayaa majliskii faaruqay caqdigii wuu laazimay waayo ataqaabud fi اlmajlis waa xukunkii saddexaad axkaamta caqdiga ka haddii shayga la kala iibsana yahay shay ribowi ah sida maalan oo kale sarifka lacagaha oo kale cunto cunto lagu iibinaya oo kale marka ayada ah waxaa la shardinaya meesha inuu kala guddoomo oo shuruuddii inagu soo martay baab ariba kala guddoonkaas waxaa loo eegayaa wakiilka ee muwakilka looma eegayo waxaasoo dhan haddaba axkaamta saddexda ah ru'yada luzuum اlcaqd ataqaabud fi majlis intaaso dhan wakiilkiiba la ogaya muwakilka shaqa kuma leh maxaa yeele ninka aqdiga la baashiraya ah wakiilka ee muwakilku asagu wuu wakiishay ninkan hawsha ninkana la wareegaya waayahay wuxuu idhi wa axkaamu lcaqdi caqdiga axkaamtiisu tatacallaqu waxay ku tacalluqdaa bilwakiili kan la soo dirsaday wakiilka ah duuna almuwakili kii soo dirsadayse kuma tacalluqdo fa yuctabaru haddaba waxaa loo eegayaa fi ru'yati aragtidii waluzuum alcaqdi caqdiga laazimitaankiisii uu ku laazimayay bimufaaraqati lmajlisi majliska waxa lagu kala iibsaday ka tegitaankiisi laga tegay ama la faaruqay wataqaabud iyo kala guddoonka lagu kala guddoomayey shaygii la kala iibsaday ee ribowiga ahaa ama waxa weeye salamkii markii raasamaalka la guddoomayo fi lmajlisi golihii uu iib ka dhacay lagu kala guddoomayey xayu yushradu halkii lagu shardinayay taqaabudkaas taqaabudka hormaa la shardiyaa waxaa la shardiyaa ribowigii iyo raasamaal slm raasamaal slm waa kii lahaa muslimkii muslimiinihi intayna mesha kala tegin ha kala guddoomaan ribowgiina saas kale hadday yani labadii shay ribowiga cillada ay wadaagaan intaasoo dhan waxaa loo egeeyaa buuhi alwakiilu wakiilkii baa loo egeeyaa eg alwakiiludan waa naa'ib faacilka ficilkaa yuctabar la soco fa yuctabaru alwakiilu weyaan fi hadi اlumur umuurtan o dhan waxa loo eegaya wakiilkii duuna almuwakili muwakilka loo eegi maayo waida ishtara alwakiilu wakiilkii hadduu soo iibsado shay baalabahu lbaayicu kii ka iibiye wuxuu ka dalbanayaa asaga bihamani lacagti in kaana haddii uu dafacahu hamankii uu u dhiibay ilayhi ila lwakiili wakiilkii almuwakilu muwakilkii haddii uu dhiibay wailaa haddii kale uusan u dhiibin falaa markaa ka dalban maayo in kaana hamanu lacagti hadday tahay mucayanan mid la cayimay wain kaana lacagti hadday tahay fi dimati dimadii mid ku sugan aalabahu wuu ka dalbanayaa in ankara haddii uu inkiro ninkan baayaca ah wakaalatahu wakaalat alwakiil wakiilka wakaaladiisa hadduu inkiro dhaho wakiil mamatiid aw amase qaalow dhaho ninkii baayac ahaa laa aclamuhaa laa aclamu lwakaala wakaaladana sheeganayso maba garanaya niyow wain ictarafa hadduu ictiraafo ninkan baayaca bihaa wakaaladii aalabahu baayacii wuxuu ka dalbanaya wakiilkii lacagtii ayuu ka dalbanaya aydan sidoo kale fi aصaxi muctamad haddaan qabano kamaa yuaalibu sidoo uga dalbanayo almuwakila muwakilka siduu lacagta uga dalbanayo wayakuunu lwakiilu wakiilkiina wuxuu noqonayaa ka daaminin mid sida kii wax damiintay wlmuwakilu kii muwakilkaana wuxuu noqonayaa ka asiilin sida qof asiil ah ayuu noqonayaa waa qofkii diinta lagu lahaa ee la damiintay sida kitaab adamaan in lagu soo dhaaftay wuxuu ku yidhi haddii ninkii wakiilka ahaa alaabtii loo diro inuu soo iibiyo uu ah, soo iibsado alaabtii oo ninkii muwakilkaa uu soo iibiyo ninkii baayaca ahaa ee ka iibiya alaabtan lacagtiibuu ka dalbanaya wuxuu leeya lacagtii alaabtan igu soo wareeji waase goorma haddii muwakil uu wakiil u dhiibay lacagta hadduu muwakil uu wakiil u dhiibay lacagta markaa uu ka dalbanaya oo wuxuu leeyahay niyow lacagtii igu soo wareeji alaabtii aan kaa lacagteedii keen haddiise aanu u dhiibin ninkan muwakilka ah wakiilkiisii lacagta uusan u dhiibin ku wareejinin marka ayadaa falaa ay falaa yuaalibu lacagtii ka dalbi mahayo baa'icii ninkan wakiilka ah waase goorma hadday lacagtu tahay lacag mucayan ah lacag mucayana waa hadda kahor soo tilmaanay oo waxa weeyaan bicayni maali lmuwakil ayaa la soo cayimay yani wuxuu yidhi maalan lacagta boqolka doolar ah alaabtaa ninkaa uu hayo iigu soo iibi alaabtan boqolkan doolaran hayo igu soo iib lacagtiina manu ku wareejin hadda la soco ninka muwakilka ah lacagtii wakiilka manu dhiibin ninkii wuxuu hi warnigow alaabtaa uu ninkan muwakilkeyga tilmaamayo iga iibi boqol doolar iga iibi waayo waan kaaga iibiye buuri alaabtii wuu iibsaday haddaba markan ayadaa yani amankii waa mucayan oo ninka waxaa cayimay muwakilka ah ninka wakiilka ahna lacagtii looma dhiibin miyuu ka dalban karaa ma dhihi kara lacagtii ii keen ma dhihi karo sababtoo ah dee caqdigani wuxuu ku dhacay beeca ah lacagtaa mucayanka ah ninkan wakiilka ahna lacagtii gacanta kuma hayo marka see looga dalban wuxuuna gacanta ku haynin xaqa baayic wuxuu ku tacalluqaa lacagtaas ninkaa uu hayo muwakilka ah ma dhihi karo lacag kale isi maaa beec wuxuu ku dhacay lacagtaas lacagtaan lacagaan ahayn caqdiga bayca kuma tacaluq waaya waa haddii amanku mucayan yahay markii caqdigu dhacaya baa la cayimay la socoto cayinkoo fii xaali caqdi maa laga hadlaya haddii laakiin amanku ahaa fi dhimma lacagtii buu u dhiibin laakiin amankii fi dhimmu ahaa marka iyada uu ka dalbaya haddii wakaaladiisa uu inkiro ama u dhaho ma ogin in ninkan uu ku wakiishay xaaladdan waa maxay suuradeedu ninka wakiilka ah ayaa alaabtii kusoo iibsaday dimadiisa wuxuu ni alaabta iga iibi alaabtii loo soo diray wayaan wax lacaga muuna soo bandhigin laa asaga walaa muwakilkiisa alaabtaa intaa iga sii buuri waan kaa siiyey buuri alaabtii buu la wareegay wax lacaga markaa uu soo bandhigay ma jiro lacagna ma hayo lacag looma dhiibi ninka marka ayada ah ninkan baaica wuxuu xaq u leeyahay inuu ka dalbado wakiilkii lacagta u dhah niyo lacagtii keen shaygan adiga iibsatay waa haddii wakaaladiisu inkaro dha niyo wakiilba maba tiidba wuxuu dhan wakiil baan ahay muwakilkiiya baan ka soo qaadayaaye iyarsu markaasuu niyo anu wakaaladdaa ma garanaye ama wakiilba maba tiid alla alaatan iibsanay lacagtiisii labadaa xaalaba haddii wakaaladiisa inkiro iyo hadduu dha wakaaladaada ma garanay inaad wakiil tahay labadaa xaalaba xaq buu leeyay inuu ka dalbado lacagtii shaygan uu ka iibiyey haddiise uu ictiraafo inuu wakiil yah dhoniyo wakiil baa tahay waa runtaa oo kuma beenina inaad wakiil tahay taa laftirkeeda ma ka dalbayaan khilaaf baa ku jira suurada dambe wuxuu suurada mualif u soocay khilaaf baa ku jira laakiin sida muctamadkaa taa lafteeda wuu ka dalbi karaa oo waxa weeye sida uu muwakilba uga dalbi karo ayuu asna uga dalbi karaa mar hadduu ictiraafo wakaaladiisii asna uu ka dalbi karaa wakiilkii u dhigi kara lacagtiisii ilaa isagoo caqdigu dhacaye oo caqdiga isagaa waxa weeye la baashiray muwakilkiisina wuu ka dalbi karaa maxaa yeele asagao alaabta loo iibinaya labadaba uu ka dalbi karaa suuradan ayadae dambe wakiilkii wuxuu noqonayaa uhi ka daaminin sida nin wax damiintay muwakilna wuxuu noqonayaa ka asiil maxaa laga soo dhaafay fii baab addamaan qofkii hadduu qof kale uu ka damiinto dayn lagu lahaa ninkan madmuunu lahoga ah daynta loo damiinay wuxuu ka dalban karaa qofkii asiilka ahaa ee daynta uu ku lahaa ee madmuunu canhuga ah iyo ninkii daaminka damiinta labada u ka dalbi kara soo maha laakiin qaraarka damaanku yuu ku fadhiisany marka dambe ninka madmuunu canhuga ah ama asiilka asiilka marka dambe qarar ku fadhiisany kana waa saas o kale marka hadduu muwakil bixiyo dee asagaaba lagu lahaa waxa marka horaba oo cidna ku laaban maayo haddii wakiil uu lacagtii bixinayu kula laabanaya muwakilkii sida daaminku haddii uu bixiyo ula laabanayo maxay ninkii asiilkaa tashbi marka halkaas ka imaanaya wayakunu wakiilu ka daaminin walmuwakilu ka asiil markuu leyahy wuxuu ka wadaa haddii ninkan wakiilka lacagtii uu bixiye xaaladan ayada ah wuxuu kula noqon doonaa ninkii muwakilka ahaa ilaa asaga lacag looma dhiibin soo ma jeebkiisuu ka bixiyey lacagta dimana uu ku iibiye alaabti marka ninkii muwakilku le niyo lacagtii boqolka doorareed baan kaa bixiye alaabta kuu sooyey boqolkii doorar dee iska keen wuxuu yidhi waida ishtara lwakiilu ninkii wakiilka ah hadduu iibsado hadduu soo iibiyo alaabtii loo diray baalbbayo baaicil wuxuu ka dalban doonaa bihamani lacagti waa se goormay in kaana hadduu yadafacu mid u dhiibay thamanki ilayhi ila lwakiil wakiilkii almuwakil ninkii muwakilka ah labada damiiriyan iska ka khaldamin kaa hore wuxuu u laabanayaa thamanka kaa ku xigana wuxuu u laabanaya wakiilka wailaa haddii kale oo aanu u dhiibin lacagtii falaa markaa iyadaa ka dalban mahayo in kaana thamanu lacagti hadday tahay mucayanan mid la oo lagu soo bandhigay caqdiga dhexdiisa wain kaana amankaasi haduu yahay fidimati mid dimada ku sugan bimacnaa qofkani wax lacaga muuna soo bandhigan alaabtan iga iibin buu yidhi baaliba marka iyada uu ka dalbanayaa baayici wuxuu ka dalbanayaa wakiilkii ayuu famanka ka dalbanaya inaan kara haduu inkaro wakaalata wakaaladiisi oo mase qaal udho laa aclamaa wakaalada maba garanayo wain ictarafa hadduu ictiraafo biha wakaaladii aalabahu uu ka dalbanayaa wakiilkii aydan sidoo kale fi muctamad haddaan qaban kamaa yuaalibu sidoo uga dalbanaya almuwakila kii soo dirsaday wayakuunu wakiilu wakiilku wuxuu ahaanayaa suuradan ayadaa ka daaminin sidii kii wax damiintay walmuwakilu kii soo dirsadana ka asiilin sida qof asiil ah oo waxa weeye diinta lagu lahaa ayuu noqonaya oo wax madmuuna canhu ah waidaa qabada haddii uu guddoomo alwakiilu bilbayci qofkii beyca loo wakiishay haddii uu guddoomo ahamana lacagti oo watali fiyadii gacantiisa lacagti ay ku dhimato oo wakharaja almabiicu shaygan uu iibiyey uu soo baxo mustaxaqa mid la mutay raja calayhi waxaa kula noqon doona wakiilkii almushtari mushtarigii baa kula noqon doona lacagtii wain ictarafa biwakaalati hadduu doono wakaaladiisa haba ictiraafay fi asaxi muctamad haddaan qaban uma dabeetana yarjicu wuxuu kula noqonaya alwakiilu wakiilkii calayhim wakiilkii soo dirsaday ayuu lacagtii uu bixiyey kula noqon doonaa qultu waxaan idhi walilmushtari kii mushtariga ahaa ee alaabtan soo iibsaday wuxuu xaq u leeyahay alrujuucu inuu kula noqdo lacagtii cala lmuwakili qofkan soo wakiisha ibtidaan marka horeba fila saxi muctada haddaan qabano wallahu aclam suuradan waxaa weeye qofkii muwakilka ahaa ayaa ninkan wakiilka alaabu dhiibi wuxu uhi alaabta niyow iibi maalan gaari buu ahaa gaarigan iibi buui ninkii wakiilka ahaa gaarigiibuu iibiyey wuxuu ku iibi maalan lacag laba dollar ah lacagtii ayuu ka gudoomay ninkii waxa weeye mushtariga ahaa lacagtii markuu gacanta ku dhigay ayay lacagtii tuugu baxda oo xoog baa laga qaata waad fahamtay soo maa waa laga dhacay lacagtii gaadhigii uu iibiyena ninkii mushtariga ahaa baa lagu qabsado waxaa la ninkan kaa iibiyey gaariga mabaleba gaarigan waa gaadhi nin kale leeyahay oo lasoo dhacay gaadhi lasoo dhacay buu noqdo mustaxaq ah maxkamaddii baa la geeyey ninkii waa laga xukumay gaarigii waa lagala wareegay ninkii mushtariga gaariga laga iibiyey ninkii mushtariga haddaba lacagtiisi buu baahan yahay lacagtiisii ayuu u baahan yahay wuxuu xaq u leeyahay lacagtii inuu kula noqdo ninkan wakiilka ah iyo ninka muwakilka ah labadaba uu kula noqon karaa waaya ninka wakiilka ah haddii uu kula noqdo horta ninka wakiilka kula noqon karaa oo xataa haddii wakaaladiisu ictiraafsanya u dhaho ninkii muwakilkaaba wuxuu hi aniga nin baa isoo dirsadoo ii dhiibay anu gaarigan maba lahaynba gaarigan lagaa dhacay de gaarigan dee mustaxaqa noqday anu maba lahaynba nin baa iisoo dhiibay wakiil baan ahaa wakiil fi lbeyc wuxuu hi waan ictiraafsan inaad wakiil tahay laakiin dee lacagti iska keen xaq baa lagu leeyay lacagti laga dalbado sababtoo ah lacagta gacantiisa ku dhimata laakiin maadaama gacantiisu gacan ammaane ay ahayd lacagtaa wuxuu xaq u ley inu kula noqdo maxay ninkii muwakilkiisa ahaa ayuu lacagta kula noqonaya labadii kun ee dollar uu bixiyey jeebkiis ka bixiyey ee marka horena ku dhimatay lakin gacantiis waxay ku dhimatay biaafa samaawiya wuxuusan awoodi karin bay yani biduuni tacadin aw tafriid ayay ku talaftay marka xaq wuxuu leey inu kula noqdo ninkii muwakilka u dhoni oo waa la mutay lacagtiina waa ligula soo noqday anaa lacagtii jeebkii ka bixiyey lacagtii ii soo celi waayahay nabigu marka daba hadlo wuxuu yihi ninkan mushtariga marka hore ibtidaaan uu xaq uleyahy sidoo kale ninkii muwakilka ahaa inuu kula noqdo ilan qaraarka damaanka isagu lagu leeyahy marka dambe asaga waa marka dambe alaabtii lacagteedii loo soo raacan doonaa marka marka horeba asagoon wareegba soo marin ninkan waxa weeye mushtariga ah oo wakiilkiiba soo marin toos wuxuu usoo aadi karaa ninkii muwakilka war yaa kusoo wakiishay hebel hebel baa gaariga iska laha soo maaha hebel intuu yimaadu dhihi kara ni gaarigaagii aad usoo dhiibtay wakiilkaagii dee gaari la mutay buu noqday dad kalaa lahaaday gaarigan gaari la soo dhacay buu noqday lacagtiisii isii marka xaq baa loogu leeyahay ilaa asaga qaraaru damaan ee uu kusoo fadhiisanay midda kale asaga kediye ninka asaga ninkan udhiibay alaab mustaxaqa uusan lahayn wuxuu idhi waidaa qabada alwakiilu ninkii wakiilkaa ah hadduu guddoomo bilbayci beyc loo wakiishay ahamana lacagtii hadduu guddoomo watalifa lacagtii ay ku dhimatay fi yaddii gacantiisa wa kharaja almabiicu shaygii la iibiyana uu soo baxo mustaxaqan xaalu yahay mid la mutay rajaca calayhi ay cala alwakiil wakiilkii ayaa kula soo noqon doona almushtari ninkii iibsaday alaabtan wain ictarafa haba ictiraafa hadduu doono biwakaalati wakaaladiisii fil asaxi muctamad haddaan qabanno uma dabeetana yarjicu lwakiilu wakiilkii wuu kula noqonayaa cala almuwakili soo dirsaday ayuu lacagtii kula noqon doonaa uu bixiyey qultu waxaan idhi walilmushtari kan iibsadeen wuxuu xaq u leeyahay alrujuucu inuu kula noqdo lacagtii uu lahaa cala lmuwakili qofkan muwakilka ee soo dirsada wakiilka ibtidaan marka horeba fi lasaxi muctadada qaban wallahu aclam faslun fasalkan mualifku wuxuu ka hadli doonaa xukumkii afraad xukumkii afraad ee wakaalada waa u dambeeyey oo waa maxay xukumkaasi jawaazu wakaaladu inay bannaan oo caqdi jaa tahay iyo ka ratibmaysa wuxuu yidhi alwakaalatu wakaaladii jaa mid ka banaan weeye min aljaanibayni labada dhinaco mid ka furan oo ka bannaan weeye dhinaca muwakilka iyo dhinaca wakiilkaba faidaa cazalahu haddaba hadduu casilo wakiilkii almuwakilu kii soo dirsadayba hadduu casilo fii xuduurihi asagoo goobjoog ah fii xuduurihi xuduurilwakiili wakiilka xuduurkiisi uduur wakiilkii oo la jooga ayuu casuli waan ku casilay aw qaala amaaba uu dhaho rafactu lwakaala wakaaladii waan qaaday oo meesha waan ka saaray aw amase abdaltuhaa waan buriyey aw amase akhrajtuka minha adaan kaa saaray wakaaladii in casala wuu casilmaya ninkan wakiilka ah fain casalow haddaba hadduu casilo wa huwa wakiilkii oo haa'ibun maqan in casala wuu casilmaya fi lxaali isla markiiba wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay laa casilmi maayo ninkan wakiilka ah ee maqan xataa yablugahu اlkhabar ilaa warkii casilaadu uu gaaro waaya walow qaala hadduu dhaho cazaltu ninkii wakiilkaaba wuxuu ihi cazaltu nafsii naftaydii baan casilay aw amase radadtu lwakaalata wakaaladii baaban celiyey in cazala taasna ku casilmaya ninkii wakiilka ah caqdiga wakaalada saan horayba usoo tilmaamay markaan beeca bilowgiisa ka hadlaynay wuxuu ka yahay cuquudda jaa'iska ah min alcuquud اljaa'izati min aarafayn cuquudda waa kaan saddex qaybood soo qaybanay caqdun laazimun min aarafayn caqdi labada daraf baa ka xidhan sida caqdiga beeca iyo caqdi jaa-izu arafayn labada daraf baa ka furan sida caqdiga sharikada iyo wakaalada iyo caqdi jaa-izun min araf walaazimun min araf iyo caqdi ka furan dhinac dhinacna ka xidhan sida caqdiga rahanka iyo caqdiga kitaabada oo kale horaan usoo tilmaamay hadaba mualif wuxuu ku tilmaamayaa caqdiga wakaalada inuu yahay cuquudda jaa'iska labada dhinacba ka furan taa macnaheedu waxaa weeye ninkan wakiilka ahna wuu fasakhi karaa markuu doono ninka muwakilka ahna wuu fasakhi karaa maxaa yeelay oo caqdi jaa-isa loo yidhi sababtoo ah ninkan muwakilka ah waxaaba laga yaabaa inay maslaxo ugu jirto oo maslaxadiisa u soo baxdo in wakaaladan uu ka baxo amaba shaygii uu qofkan u wakiishay uu ka noqdaba maalan wuxuu ihi gaarigan iibi waxaaba la qumanaan weyday oo markii dambe uu ka noqday gaariga iibintiisa wuxuu maslaxo u gaariga inu iska haysto maalan ama jagada iisoo iibi kadibna wuxuu arkay maslaxo inuusan jagadaa iibsanin ama qofkanuuba ka baxay oo qof wakiishay maslaxu u sidoo kale qofka wakiilka ah wuxuu u arki karaa maslaxo caqdigan inuusan soconin maalan wuxuu arkay caqdigan wakaalada inuusan qaban karin ama uu mashquul yahay ama dani aynu jirin markuu ka bixi kara caqdigii waay hadaba taa inagoo ku soconna ninkan muwakilka ah haddii uu casilo wakiilkiisa laba midun wey inuu casilo asagoo la jooga iyo inuu casilo asagoo hee ka maqan haddii uu casilo asaga oo la jooga fii xuduurihi marka ayada ah dee wuu casilmaya hadduu dhao maalan cazaltuka ku casilay lafdulcasli u la yimid gaar ahaan markuu leeyahay cazalahu yani lafdiga casli u isticmaalay waan ku casilay buuri amaba asagoo la joogo lafdi kale on casilaan ahayn buu isticmaalay wuxuu ihi maalan wakaaladii niyow waaban kor baan u qaaday wakaaladii waan laalay wakaaladii waan laalay ama wuxuu ihi wakaaladii waan buriyey ama wakaaladii baan kaa saaray bui lafdiga casliga muuna isticmaalay taana wuu ku casilmaya wuu ku casilmaya ninkii wakiilka ah taasi waa haddaba hadduu la joogo haddii uu ka maqan yahay ka waran hadduu ka maqan yahay oo ayna u casilo wuu casilmaya markaaba wuu casilmaya wuxuu hi wakiilkaygii hebel ahaa ee suuqa aan u diray inuu alaabta iisoo iibiyo waan casilay saacadda laga bilaabo markaaba casliga u dhacaya isla markaaba waay maxaa yeelay caqdigan waxaanu samaynaya hadda waxa wey waa rafcu caqdin caqdi buu kor yeelaya taana raalli ahaansho oma baahno waxay la mid tahay iyo cilmi toona inuu qofka ogaado toona oma baahno cilmi iyo ridaa toona oma baahno waxay la mid tahay sida dalaaqi oo kale gabadha haddaad furayso de inaad inay ogaato inaad furtay shardi maaha iyadoo kaa maqan baad furi karta iyadoo kumaqanin ba ataa furi karta heblaaya waan furay baad dhigi karta marka caqdigo kalena saasuu la mid yahay haduu dhaho wakiilkaygii hebel ahaa ee magaalo heblaayo joogay waan casilay markaaba waxa wey waa casilmaya qowlba wuxuu le laga xoog maya ma casilmayo ilaa warkii uu ka gaadho ilaa warkii uu ka gaadho ma casilmayo weliba nin lagu kalsoon yahay warkiisa la qaadan karo sida qaadiga oo kale inuu casilo mooyaane oo macnaha warkii uu gaadhsiiye mooyaane haddaba haddii uu dhaho ninkan wakiilka ah, taasi waa wakilkii wakiilkii hadduu dhaho naftayda anaaba casilay ama wakaaladiibaaban celiyey taana wuu ku casilmaya taana he wuu ku casilmaya ama waa fasakhay ama waan ka baxay ama maanta laga bilaabay ninkaa wakiil oomihii iyo wixii la ayuu yidhi waxaaso dhan wuxuu tusinayaa in caqdigan uu ka baxay markaa saasuu caqdigii ku buraya wuxuu yidhi alwakaalatu wakaaladii jaa'izatun waa mid ka bannaan oo ka furan min aljaanibayn labada dhinac dhinaca muwakilka iyo dhinaca wakiilka fa idaa haddii uu casilo ninkii wakiilka almuwakilu kii dirsaday baa casilay fii xuduuri isagoo la joogana wuu casilay ama mase qaala uu dhaho rafactu lwakaala wakaaladii ayaan kor yeelay ama aan laalay ama mase abdaltuha waaban buriyey aw akhrajtuka minha waaban kaa saaray in cazala wuu casilmaya ninkii wakiilka ahaa faidaa cazalahu haddii wakiilkii u casilo ninkii muwakilka ahaa oo wakiilkiisa casilo wa huwa huwa ninkaa wakiilkaa haa'ibun uu maqan yahay isagoo maqan buu casilay in cazala wuu casilmaya fi isla markaa wa fii qowlin qowlba wuxuu le laga xoog badan yahay laa ma casilmayo xataa yabluqu lkhawr ilaa warkuu ka gaadho waa yahay walow qaala hadduu dhaho ninkii wakiilka ahaa cazaltu nafsii naftaydaana casilay aw amase radadtu lwakaalata wakaaladii waan celiyey in casila waa casilmaya marka ayada ahana wayancazilu uu ku casilmaya wakiilkii bikhuruuji axadina midkood ka bixitaankiisi ka baxay can ahliyati اtasarufi maamul inuu ehel u yahay hadduu midkood ka baxo uu kaga baxo bimowtin bisababi mowtin geeri sababteed aw amase junuunin bisababi junuunin waali sababteed wakada waxaa la mid a ah iqmaau miyir dabool baa la hadduu qofkii koomo galo midkood waxa weeye ahliyada tasaruf uu ka baxaya walidaalika wakaaladayna way buraysaa fila saxi muctabar haddaan qaban wa bikhuruuji wayancazilu sidoo kale wuu ku casilmayaa bikhuruuji maxalli tasarufi maxalkii tasarufku uu ku dhacaeyey ka bixitaankiisa ka baxay can mulki lmuwakili can milki lmuwakili kii soo dirsaday milkigiisa ka baxo wuxuu ku yidhi wakiilka ah wuxuu ku casilmayaa in midkood labadii qof ee midna muwakilka ah, midna wakiilka ahaa uu ka baxo ahliyadii tasarufka hadduu midkood ahliyadii tasarufku ka baxo wuu casilmaya ahliyada tasarufka maxaa loga jeedaa ahliyadu waa qofku inuu waxaan ahal u yahay caqdigan wakaalada waa kii hore aan usoo sheegnay markii shuruudda muwakilka iyo wakiilkaan ka hadlayna mid kasta waxaa loo shardinaya ahliyat atasaruf ahliyat tasaruf inu yahay qof baaliqa ah, oo caaqila ah, oo hayri maxjuur caleyh ah baaliq caaqil hayru maxjuur caleyh waaya hadduu midkood haddaba ahliyada tasaruf ka baxo ousan holihiisa maamuli karin oo see uga baxaya wuuba dhintay midkood baa dhintay ahliyada tasaruf markaa u ka baxay ama wuu waashay ahliyada tasarrufu ka baxay ama midkood baa kooma galay qof kooma ku jira de waxma maamuli karo ahliyada tasarrufu ka baxay markaa wuu loo wakiishay qofkan wakiilka ah uu ka baxo qofkii muwakilka ahaa oo maalan alaab buu idhi iibi alaabtiibuu qof kale siiyeyba alaabtii isagoon iibinin ninkii wakiilkaa ayuu qof kale ku wareejiyey markaa milkiisu ka baxday ama waqaf buu ka dhigayba dhul buu idhi dhulkaa iibi maalinta bu wuxuu yidhi asagoon dhulkii weli iibinin isagadaa waqaf baama ka dhigay fii sabiilillah masaajid baa laga dhisaya de milkiis markaa ka baxay ama qof kale uu ka iibiyeyba isagoo wakiilkiisii dee hawsha u diray ihi iibi ayuu asagu kala horreeyey u iibiyey de markaa saasuu ku casilmaya wakiilkii maxaa yeele maxalki lagu tasarufayeyba wuxuu ahaa waxa loo diray mar haddii milkiisa ka baxday dee waxa weeye mustaxiil wey inay sii socoto wakaaladii suuragal ma ah wayancazil wuu ku casilmayaa ninkii wakiilkaa biquruuji axadima midkood ka bixitaankiisu ka baxay can ahliyati tasaruf maamul xoolo la maamulo ehelnimadeed inuu ka baxo oo muxuu kaga baxaya bimowtin geeri aw mase junuunin waalli wakada waxaa la mid a ah iqmaau miyadaw hadduu kaga baxo midkood ahliyat tasaruf fila saxi muctada haddaan qabano wabikhuruuji maxali tasaruf maxalkii maamulka tasarufku ku dhacayey waa xoolihii la maamulayay hadday ka baxaan can milki lmuwakili qofkii dirsaday qofkan milkigiisa hadday ka baxaan wainkaaru lwakiili qofkii wakiilkaha inkiraadiisa uu inkiro alwakaalata wakaaladii linisyaanin hilmaan awgii uu inkiro aw amase ligaradin ujeed uu inkiro ujeedkaasoo uu kaleyahay fi likhfaa'i uu qarinayo wakaalada laysa bicazlin caslid ma aha fain tacamada haddii uu badheero inkiraadii walaa harada iyadoosan jirin wax ujeed ah in cazala saasuu ku casilmayaa ninkii wakiilka ahaa inkiraadda uu inkirayo wakaaladii oo inkirayo hilmaan ama ujeed uu ka leeyahay qarintaas uu qarinayo casilaad maahu ku yidhi ninkii wakiilkahabaa wuxuu ihi niyow anu qofkaa hebel ah waa qofkii hadda muwakilkaa ah soo dirsaday qofkaa hebel ah wakiiloo miyi marka waxaan eegaynaa qofkan horta miyuu hilmaansan yahay wakaaladii mise ma hilmaansano hadduu hilmaansan yahay ou dhaho markii la xusuusiyo war hebel soo kii maalintii heblaayo maali heblaayo kuwakiisha ma ah ee nootaayada kala qorateen alla waa runtaa waan ilaabay dee taas ayada ah kuma casilmayo taasi caslu naftisu casila maaha ilan qofkan uma qasdin in uu wakaalada inkiro e wuu hilmaamay sidoo kale haddii marka uu leeyahay qofkaa wakiilo ma ihi uu qarinayo ujeedna qarinta uu ka leeyahay maalan ujeedku waxaa weeye qof daalim ah ayuu ka cabsanayaa inuu hantidii ka dhaco ninkan uu wakiilku yahay waa nin maalqabeen ah marka haddii uu caddeeyo ninkaa inuu xoolaha u hayo oo ninkaa wakiil wuu yahay wuxuu ka cabsanaya dadkii adowa ku ahaa ninkaas inay xoolihii ka soo weeraraan oo hantidii ka boobaan marka wuxuu hi ningo xoolahan ninka hebel mabaleba anna wakiil kamihi ninkaa hebel ah marka wuu qariyey wakaalad ninkaa wakiil omihi buui taana kuma casilmayo haddiise uu u bareero inkiraaddii isagoon wax ujeeda ka lahayn marka ayadaa wuu casilmaya cazala wuu casilmaya maxaa yeelay taas waxay ka dhigantay inkiraad uu inkiray ee uu celinaya isla markaa wakaaladii marka wakaaladii meesha way ka baxaysaa inkaaru wakiil ninkan wakiilka inkiraadiisa u inkiray alwakaalata wakaaladi linisyaani liajli nisyaani hilmaan awgii uu inkiray aw mase liaradin ujeed awgii uu inkiray ujeedkaasoo fi likhfaai qarinta uu ujeed ah laysa bicazlin casilid ma aha uu casilaya naftiisa fain tacamada haddaba hadduu u bareero inkiraadii walaa arada iyadoon wax ujeeda uuna lahayn incazala waa casilmaya waida ikhtalafaa muwakil iyo wakiil hadday isku khilaafaan fii asliha wakaalada asalkeedii bay isku khilaafeen aw mase sifatihaa sifadeedii bay isku khilaafeen bian qaala waxa uu yidhi maalan ninkii wakiilka ahaa bian qaala wuxuuba yidhi ninkii wakiilka ah wakaltanii waad i wakiilatay fi lbeyc beyc baad ii wakiilatay nasii'atan dayn inaan shaygan kugu iibiyo ayaad ii wakiilatay aw mase ashiraa'i inaan kugu soo iibiyo alaabtan bicishriina labaatan faqaala ninkii muwakilkaaba wuxuu idhi bal iskaba dhaafee wakaltuka waxaan kuu wakiishay in alaabteeda ku iibiso naqdan kaash aw amase bicasharatin inaad igu soo iibiso alaabtan bicasharatin toban sudiqa almuwakilu ninkii muwakilka ahaa ayaa lagu rumaynayaa biyamiinihi dhaartiisa waaya wuxuu ku yidhi haddii muwakil iyo wakiila iskhilaafaan waa kaan horey usoo tilmaannay fuqahadu inta badan abwaabta mucaamalaadka maaliga ah waxay ku soo gebagabeeyeen khilaaf dhex maray labadii qof ee caqdiga u dhexeeyey maxaa yaele bini aadamka sidiisaba su isu wato ee isu waafaqsanya heshiis u yahay ayaa ayuunbaa marka u dambaysa khilaaf uu ku dambeyn marka ninkii muwakilka iyo wakiilkii baa iskhilaafay wakaalada asalkeedii ayay isku khilaafeen ama sifadeedii wakaalada asalkeedi waa maxay yacni waad i wakiilatay iyo kuma wakiilin baad isku haystaa aslaha mualifku miaal buna u keenay lakin sifatahaa buu miaal u keenay asalkeeda waxaa weeye ninkii wakiilka wuxuu hi wakaltani waad wakiilatay muwakil wuxuu hi war kuma wakiilanin marka ayada ah ninkii muwakilka ahaa ayaa dhaartiisa lagu rumaynayaa laakiin maxaa arrintaas looga baahanaya ila wakaan soo sheegnay qofkan muwakilka xaq wuxuu leeyahy caqdiga wakaalada he inuu fasixo wakiilka inuu caqdiga wakaalada fasixo muxuuba dhaar ugu baahanayaaba mar hadduusan ninkan wakiilan mudhaho war haddaan ku wakiisho xataa waan fasakhay mudhaho maxaaba dhaarta waxaan keenay suuradan waxay imaanaysaa haddii eh, ninkan mucaamaladu u diray uu galay maalan beecda beesha dhacay gaarigiisii buu iibiyey markaasaa ninkan wakiilka wuxuu ihi waxaad ii dirsatay inaan gaarigan ku iibiye ninkan wuxuu ihi kuuma dirsanin taasaa la haystaa beeci buu dhacay marka ayadaa ninkii muwakilka ayaa dhaartiisa lagu rumaynaya maxaa yaele waxaa asal ah ninkan inuusan u idmin ayaa asal ah alasl cadam idan la-aan baa asal ah. sidoo kale haddii ay isku khilaafaan sifada wakaalada wakaalada waa isla qirsanyihin laakiin waxay isku khilaafeen sifadeedii oo maalan ninkii wakiilkaabu wuxuu idhi waxaad ii wakaalatay alaabta inaan kugu iibiyo dayn ninkan wuxuu ugu jawaabay bal ee waxaan alaabta kuu dirsaday inaad igu igu iibiso cash alaabtiina iibkii u dhacay la soco iibkii u dhacay ama wuxuu idhi waxaad ii dirsatay inaan alaabta kugu soo iibiyo labaatan kanna wuxuu ihi muwakilka waxaan kugu dirsaday inaan alaabta igu soo iibiso toban labaatan way badantay toban kugu dirsaday labadaas suuraba waxaa lagu rumaynayaa muwakilka dhaartiisa muwakilkiiba lee dhaaro in ninkan aanad wakiilanin suuradii hore ee asl wakaalada isu khilaafsanaa suurada dambe ee sifada laisu khilaafsanaana waxaa leey ku dhaaro ninkan inaan u wakiilanin inuu alaabta kugu iibiyo dayn ama alaabtan uu kugu soo iibiyo labaatan ku dhaalaa laleeyahay marka maxaa ninkan muwakilka ah lagu rumeyey dhaartiisa oo wakiilka loo rumaysan waayo maxaa yeeley waxaa asal ah qofkan inuusan u idmin wixii uu sheegay ninkan wakiilkaa taas asal ah midda kale ninkan muwakilka ah asagaa og xaaladda idanka qaabku idanku u dhacay idanki asaga ka soo fulay asagaa garanaya qaabku u dhacay marka hadalkiisa ayaa la rumaysanayaa wuxuu uhi waid isku khilaafaan muwakil iyo wakiil fi aslihaa wakaalada asalkeeda aw mase sifatihaa sifadeeda isku khilaafeen bian qaala wuxuuba yidhi ninkii wakiilka ah wakaltanii waxaad ii dirsatay fi lbeyci inaan alaabtan kugu iibiyo nasi'atan dayn aw shara amaan kugu soo iibiyey bishriin labaatan faqaala wuxuu yidhi ninkii muwakilkaa bal iskaba dhaafee naqdan kaash ayaan ku diray inaad alaabtan ku iibiso aw mase bicasharatan alabaa toban inaad igu soo iibiso ayaan kuu dirsay sudiqa almuwakil muwakil ayaa lagu rumaynaya biyamiinihi daartiisa walow ishtaraa haddii uu soo iibiyo jaariyatan addoon masaladan waxaa ka baxaysa siddeed suuro marka siddeed iyo suuro insha allahu tacaala iyo fasalka inta noo laaban cashirka habeen dambaan raacin doonaa wallahu tacaala aclam wsala allahu waslm calaa nabiyina moxamed walxamdu lilahi